adu ka dhextume cayaara Shaduna kana tume ayaraho kulan wacan dhegeystayaal idilkiin baa mela joogtaan si walboodina maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka k u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka somali sudaneys waa badqabka bulshadeenna mar kale ismaaql wanaagsan dhegeystayaal waa sabti taarikhdu ku aaseysan tahay shan labaatanka bisha februari sanada laba kun saddex iyo qodobada barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa kamida ah kulankii golaha shacabka uu buqareeyey kadib markii qaar ka mida ah xildhibaanadu diideen baaritaanada amniga waad degeysan doontaan xubin kamida a ah baarlamaankuna waxa ay markaa sheegtay in ay jirto xog sheegaysa in xubin kamida baarlamaanka isqanxin rabto arrimaha xog ku saabsan ayaad maqli doontaan sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool weli iyan waxaa laga soo warinayaa dagaalo xoogan oo u dhexeeya dadka deegaanka iyo ciidamada somalilan nigeria doorasho ayaa loo dareeray afghanistan iyo bakistan waxay isku afgartay in dib loo furo xuduudaha labada dal oo hakad uu galay toddobaadii lasoo dhaafay qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordho xubnihii joogtada ah ayaa dhegeysan doontaan anigo cabdicais beerada barnaamijka la socodsiin doona cabdirasaaq afar samayn doona mar kale kusoo dhawaada kulanka k n n jagaalka indhaha kama garaasi jirnaba anajama shadaqawa anajama shadaqawa ehesou jaleecada jagaaliska indhaha kama garaasi jirnaba ujeed qabo togoo hirar barwaqaoduqaadoo jawada jibca rawdka cisahadukeenu jeed qabo togoo hirar barwaqaoduqaadoo jawada jibca rawdka cisaha

ee sowmtiidhiriico waxyaajibkoydil anajama shadaaqa ee sowmtiidhiriico waxyaajibkoydil imagaarinjaba nimaan maalinka kala tegin kolkay joojay leeyin jannu dumarku sheegaa marka hore jacaylkaba nimaan maalinka kala tegin joojiln tanu dumarku sheegaa kolka uu la jeebtee ajiicii duqeebe heestaas jamasho waxaa ku luuqeynayay zahraama jaamac iyo axmed mooge liibaan ereed waxaa iskale abwaan axmed salabaan biderwayd dijeel iyo jacayl bay qayb ka ahayd waxayna daafuru ahayd heystan barnaamijka kulanka keyana war maxaa u dembeeyey ma tabaysay walaal yes bal maxay mucjisaaduni ay maldahdaa ma jeclayd heliddooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm. fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto ma huraan ma u ahayd haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclayd nacam oo walaal ma yamaadana qod maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteedoo mid aanan ka maqnayn baad mudanoo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmasho melmasho tirisoo masaakiinta lu lugoysay macalasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaalmarinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reediyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed katabaa milkigayga ahaa okay okay okay okay haddaba haddaba idaacaadku milyuun malyuumaadda noqdee kulmiyo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doodin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network knn kulmiyaad u taqaan ishii bugtahay ku bikaaso isiiya sharaf ciheeda hohoyaday timahadabidkahaa ku noolo iyo suubaho hore ee barnaamijka kulanka kenya gudagalaaan dhegeystayaal aynu ku bilaabanaya kulankii golaha shacbiga ee maanta waxaa markaa hareeyay buuq fara badan kadib markii qaar ka mid ah xubnaha xildhibaanada markaa ay ka biyadiideen hayadaha amniga iyo shaqaalaha baarlamaanka arrimaha ku aadan baaritaanada xildhibaanada haweenka ah ayaa qaarkood waxay sheegeen in si gaara ah loo beegsaday walow qaarkood ay soo jeediyeen markaa in loo sheegay xog sheegaysa in xubin ka mida ah golaha shacbiga oo haweenay ay markaa dooneyso inay markaa isku qarxiso xildhibaanada golaha shacabka xildhibaanad rooda oo kamid ah xubnaha golaha shacbiga kana mid ah guddiga amniga ee golaha shacbiga waxay markaa sheegtay in loo baahan yahay in la cadeeyo xogtaasi sidoo kale lasoo dusiyey ee loo sheegay xubnaha baarlamaanka haddii ay sax tahay haddii kalena markaa laga daayo dhibaatada lagu haya sida ay hadalka u dhigtay xildhibaanada haweenka ah ee ku jira golaha shacabka marka waxaan rabaa horta marka ugu horeysa arrinta saaka arrinaa ka horeysay guddoonka waa u tagnay waxaan u sheegnay in shaqaalaha baarlamanka laga keenay cabasho oo la yidhi dad loo yeeray baa diiday inay maraan baaridii dad baa la baaray oo tuhunkii soo noqon waayey fariintaa waan gudbinay ilaa hadda waxay ka qabteen male horta taas ha la ogaado xildhibaanada dhammaan waa idin ogeysiinayaa number one ta labaad maalinkii wenisdayda ahayd shir aan u imaanay marka inagoo halka soo istaagnay waxaan u malaynaa afar gabdhoodaa joogay baarlamanka wax gabdha ah. waxaa la yidhi naagaa qarax ku wadata boorsada xildhibaanad ah warqaddii laydinku keenay alleertadana waa idinka rabnaa oo ma daynayna taas waa marka labaad saaka halkaa albaabkaan soo istaagay askari a igu yidhi ma gelaysid ma gudbaysid boorsadaada waa la baarayaa aniga xasaanadaan sidaa xildhibaanadaan ahay waddanka abnigiisa waxaaban ku jiraa guddiga abniga dadka abniga ka shaqaynayan ka mid ahay in la wada baara diyaaraan u ahay maxaa qasbay in la dhaho hooyada boorsadeedaan gacanta gelinaynaa askaraan u diraynaa konton kun oo qofaan aan matalaay haddaad arrintaas soo goyseen oo qamiistii idinka soo goyseen haddaad tihiin guddoonka iyo guddiga joogtada ah maxaa wargelin noo sii siin weydeen saaka u dhihi weydeen warqadaasaa jirta waxaa idinka codsanaynaa idinka warqadii la soo gudbiyey haddaa guddoonka tihiin ee la idin yidhi baara baarlamanka inaa warqadaas wax ka qabataan marka hore markaa taa wax ka qabataan ta labaad baarlamanka lacagta ku baxda kuma baxda adduunka dawladda oo dhan maxaa iskaan halkan usoo dhigan weydeen waxaad inaad iskaan halkan soo dhigataanaa laydinka rabaa ood qofkii soo galo shaqaale walaa baarlaman uu soo maro iskaanka meel walba iskaan ayaa laydin xafiisyade saakana waana lagu xadgudbay warqadii lagu keenay ee la yidhi xildhibaanaa isqarxin idinka baahannahay annaga ama boolojaysa idinka baahanna waa mahadsantii xildhibaan daroodo oo kamid ah xubnaha golaha shacbiga baarlamaanka soomaaliya kana mida ah guddiga amniga ay ahayd oo markaa sidaad maqlayseen sheegaysay in markaa xubnaha xildhibaanada haweenka ah loo sheegay in arintaasi ay jirto digniintaasi amni sidaana markaa ay u baahan in guddoonku ay caddaayeen dhinaca kale xildhibaan faaiise jayto iyana kamid ah xildhibaanada golaha shacbiga waxay iyana ka hadashay eh, waxaay sheegtay in dhibaatooyin iyo caqabado ay kala kulmantay inay soo gaartay xitaa ee kalfadhiga golaha shacbiga sidoo kale waxay sheegtay in loo baahan hay-ada amnigu inay ka shaqeeyaan arrimaha amniga oo ay markaa ay tilmaantay inay ka gaabiyeen taa bedelkeedana ay sheegtay in lagu mashquulsan yahay xildhibaanadii marwooyin golaha shacabka iyo guddoonka waxaan mooshinka ka keenay saakay anagoo ah golaha shacabka gabdhaha ku jiro waxaa jirta saakay in la yiri gabdhaha dumarka baarlamaanka waa laga shakiyey tuhunaa jiro marka sidaas dartood korkooda intaba hala baaro horta mid wadiinta rabto haddii ay sheegaan qofka la tuhunsan yahay oo laga shakisan yahay hala sheego si loo ogaado qofkas isaga ogaado haddii ay sheekadu tahayna waa la sheegi jiray oo soomaaliya la rabo in ayadoo la dhahayo tuunaa jiro ummadda ay aakhiro aadaanna wax kale waayo tan kale amnigan oo laga sheegayo aniga saag saddex saacay baraan gurigay kasoo tagay shan saacaan baarlamaanka imaaday askari ma wadanin anii labo aniga xildhibaan kala ahayd waxaa laiga bilaabay celi suuqa beerta ilaa waxaa lai celihayay ceelgaabta meel kasta askariyaa taagan war xildhibaanaa nahay markaan dhahno xildhibaankaaga maahana baxow leeya muddo markaan taagna kabacdee soo gudbaynaa waxaa imaaha buruuf cabdibula ka horeeya oo ciidan saaran waa lasoo gudbihaa war buruuftan yaa fiiriya waxa saaran ma qaraxi la diidaayaa saaran ma bini aadanaa saaran waa loo baari la'yahay barobalaanka meesha uu ku jiro in la aada lama rabo waxaa rabaa in xildhibaan lagu meeraysto xildhibaan barbalaanka ma jiro xildhibaan qof kulligiisoo shacab hoo socdo waay barbalaanka meeshuu ku jiro nimanka barbalaanka wada oo lasoo qabto maxkamadaha la saara ay sheegaan waa la yaqaanaa maalin kasta waxay dhahaan sargaal hebel soo gudbiyo marka waay loo diidayaa in cabdibilayaasha baabuurta ku horayso in la baaro taas waa qodob kale meesha yaallo oo baarlamaanku haddii ay moog yihiin guddoonku xildhibaanada mas-uulka yahay amniga xildhibaanadana iyo sharaftooda iyo subxadooda asaa mas-uulka ah tan amniga dadaa u xil saaran dadka u xil saaran aldhan ka rabaa amniga guddoonkuna waxaa laga rabaa inuu afka xildhibaanada ku hadlo annaga noo dooda maahane inuu annaga caqabadaa tihiin inta dhowdhe uu noo soo qaado sax maaha annaga caqabadaba nihin xildhibaanaa nahay haddii annagii nafteennaba aan meel la weyno waxaan matalaynan waxa uma qaban karno waa been ummadda soomaaliyeedna waa been waxa u sheegayno marka waxaa la rabaa tii maanta oo sida qaaska ahayd dumarka nagula xad gudbay oo la yidhi gabdhaha hala baaro boorsooyinkooda iyo ayagaba taas waxaan rabnaa meeshay kusoo fushay in ummaddaanoo dhan loo sheegay xildhibaanada si qaasa gabdhaha waxay rabaan cidda amarkaas ka imaaday inay helaan kow tanguurna barbareemka jiro oo baarlamaanka ka jiro guddoonku waxaa la rabaa waa afayeenka baarlamaanka baarlamaanku u dooda maahan adinku baarlamaanka muddaci ha ku noqoninoo been ha usoo qaadinin adinka haddaa wax ogtihiinna sheega waa maasantihiin xildhibaan faaiise jayte oo kamid ah xildhibaanada golaha shacbiga ayaa ahayd oo iyana markaa dhankeeda qabtay ashtaka ku aadan qashqashaad ay sheegeen in hay-adaha amnigu iyo kuwa shaqaalaha baarlamaanka ku sameeyeen xildhibaanada haweenka ah intii uusan furman kal fadhiga baarlamaanka kaasi oo buug ka dhex dhiriyay dhinaca kale xildhibaan mahdi khadar guleed oo isna ka mid ah xildhibaanada golaha shacbiga oo ka hadlay fadhiga baarlamaanka waxa uu sheegay in loo baahan yahay in xildhibaanadu ay markaa aqbalaan daruuf waliba oo jirta oo dhanka amniga ah haddii ay keento markaa in la baarana ah, inay u baahan yihiin inay la shaqeeyaan hayadaha amniga ah una dhagalugnaadaan awaamirta ka imaanaysa hay-adaha amniga waa kan mahdi khadar guleed aniga xildhibaan gobsariyo xildhibaan saynab caabir baa gabayxa yar igu sameeyey markaa mar raba da inaan ka hadlo laakiin anigu inta badan runtii wixii nidaam ah ee lagu heshiiyo tahay danteenna ku xidhan inaynu u hoggaansanno waan taageersanah oo haddii guddoonka waa doorannay guddida joogtada ah ee maxaan ku idhahdaa iyagana guddiyadeenna gudaheennaan doorannay oo wayna matelaan marka arrin markay isla eegaan amnigeenuna ku xidhan yahay waxay ahayd golaha horta inay ina wargeliyaan oo ay inoo warramaan yidhaahdaan sidaasaa jirta innaguna aynu maadaama sharci dejiyaantii nahay tusaalena u nahay eh, ummadda soomaaliyeed dhammaanteed waayo dowladnimadeenu waa baarlamaani oo baarlamaankaa bays u ah eh, inaynu u hogaansannaa waa waa waa markaa wixii ka dambeeya wax meesha yaallo wey eh, aniga albaabkan markaan soo gelayay ayay saakaynimadii weydiiyeen waan u furay wax weyn may ahayn guddoonkana waa mahadsan yihin anuu anigaaba se israali geliyeyo dee haddii amnigeennu ku xidhan yahay in wax lagugu qariyaa dhici karta oo taa dhinaca ha arkina xildhibaanada gabdhaal ah anu waxbaa idinla qabay soo maaha saddex shaybaasi ka horeeya annaga guddida amniga haddaan nahay xildhibaan roodan sakan garaynaya waa naloo yimid warbixin baa nala siiyey warbixintaa nala siiyey oo hay-adaha amnigu na siiyeen shirguddoonka waa la siiyey shirgudoonku warbixinta hay-adaha amnigu na siiyeen waxay hay-adaha amnigu nagu yidhaahdeen dhagahay ka furaysteen in ay fuliyaan idinku bal dabagalo oo la hadlo oo u sheega bahalagalaynbaa golaha ku jira dee haddii bahalagalaeynkii dadka kale lagu sheegay marka layaa yahaa xildhibaanada in xildhibaanaha toban kaba la saarayo guddoomiyow horta soomaalidu waxay tidhaahdaa awr xamilkii waa qaadaa xadhig qalloocanse ma qaado golaha shacabka taasi idinkama qabato ciddii saaka waxaan fulisa haddayna idinka idinka soo fulin cabdilaahi cadda halkaa igala hadlo wuxuu yidhi maxaa wax kudhaarada shalay soo qaado ina mateleen yimiraadsileeyiin haddii arrintaa maanaan qaadan buu yidhi annagoo go-aanka naga soo baxay ma ahayn dee ciddii tallaabo in laga qaado horta waa la idinka fadhiyaa waxaa kaloo gola guddoonka looga fadhiyaa warbixinta amnigu ayna siiyeen eenu la wadaagnay halkay ku dambaysay xildhibaanow haddii guddideenna joogtada iyo shurguddoonku isla qaataan in la ina baadho aqbala amnigeennaa ku xidhan inagu inaynu maalaclaa ummadda soomaaliyeed u noqonaa loo baahan yahay markaynu aragnay inagii waa runtiina xasaanad waan leenahay laakiin marka la arkay xildhibaankiioo halkaas le waa tashindadayda maxaa ku jira qofkii waxaa lagaa qabanayaa kale ee qayladhaantu ka timid ay qayladhaantu ka timid ay qayladhaantu ka timid ee markii dhagahoodii ay maqli waayeen annaga guddida amniga ay noo yimaadeen hay-adihii amniga oynu idhaahdeen niman yahow iyo gabdho yahow shirgudoonka la hadla guddi baanu iska soo saarnay waxaanu waar dadkan aad hortood taagan tihiin in la baadho ee amnigii golaha shacabku ku xidhan yahay dee u fasaxa hay-adaha amniga ha baadhaan ilaa iyo hadda u malayn maayo in arrintaa wax laga qabtay anugu waxaan is leeyahay arrinta muhiimkii ma aha mahdi guuleed baa shandadiisii saaka furay iyo xildhibaanada gabdhaha oo aan waxda qabno ayaa shandadahoodii furay aniga waxay la tahay golow shirgudoon ha ka qaadan ina raalligelina idinku israalligeliya weliba annagaa israali gelinay ka muhiimkii ihse waxa weeye warbixintii hay-adaha amniga meeshay ku dambaysay in la ogaado oo tallaabada muhiimka ee habboon laga qaado labada qodob ee ku xigaa waxa weeyaan siday roodaba soo jeedisay meeshan iskaan dhiga haddaad doontaan annaga contributionka hanalaga jaro iskaan halkan ha la dhigo soomaaliya talabaad oo xildhibaanada haddana aan leeyahay walaalayaalow markaynu dibadda u baxno kenyadaana ha noqotee meel kastaa faraa laynaga geliyaa mas-uuliyiinteenna amnigu hadday ina baadhayaan aan yeelno amnigeenna ku xidhan haddaad adigu ishubto oo aanad bayr lahayn bayrtu yacnii waa qof wax isku og aanad ahayn ood ishubto ma hubtid walaalkaaga ku dhinac fadhiya ama ama golaha ka shaqeeya ama meel kale ka yimaada markaas si ayna shakiguba meesha uga baxo waxay la tahay inaynu hay-adaha amniga gacan siino lana shaqayno laakiin wuxuu waa inuu nidaam ku yimaadaayo dee goli loo warrama oo la yidhaha saasaanu idiin soo eh, go-aaminay taasaa jirta wada inaynu ku shaqayna anay yeela tahay waa mahadsantihiin xildhibaan mahdi qadar guuleed oo kamid ah xildhibaanada golaha shacbiga ayuu ahaa oo markaa ugu baaqay xubnaha xildhibaanada ee ka cabanaya baaritaanada la sameynaya amniga inay markaa aqbalaan in la hubiyo amniga maadaama dalku uu ku jiro xaalada adag intaa kadib gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha waa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacbiga cabdulaahi cumar abshirow shir guddoomiyaha kulanka ayaa markaa ka hadlay arrimaha ku aadan baaritaanada xildhibaanada cabashada ay gudbiyeen sababaha keenta in la baaro sababta uu baaqda kulankii hore ee golaha shacbiga uu ku sheegay inay tahay arrimo amni darteed waa kan guddoomiye abshirow amniga xildhibaanada haddii maalintaas hay amniga ay noo sheegaan waxbaa jiray dhahaan inaan qaadanno waaye maxaa yeelay ma oggolaanayno in xildhibaan ama qof howlwadeena ay wax ka soo gaarto shaqadiisa asoo ku jira marka kulankaas saasuu u baaqday xildhibaanada dhammaan wayna la fahmeen laakiin maanta kulankeena wuu noo qabsoomay arrinta maanta dhacday wax annaga aan ogeyn ma lahan waxaan ka bixinaynaa raaligelin ka guddoon ahaan anoo magaca guddoonku hadlaayo ahna hadda siyayaa guddoomiyaha shirka jeergaraynayo raaligelinaan ka bixinaynaa gabdhaha in waxaas maanta lagula kaca ma ahayn xitaa xildhibaanada ragga waa lagu sameeyey oo boorsooyinkooda kombiyuutarada waa la baaray sidaan ka warqabo marka annaga waxay ahayd amniga guud in eh, howlka howlwadeennada imaanayana la yareeyo la taliyaasha bannaanka la geeyo xildhibaanada oo keliya inay meesha isku soo haraan si amniga aan u suganno saxaafaddana aad iyagana eh, loo soo kontaroolo oo la soo deeyo si ay u duubaan doodaha baarlamaan ka socda marka laakiin annaga shirkeenna guddiga joogtada ma ahayn in xildhibaan la baaro marka si qalad ay ku dhacday arrintaas ciddii marka amarka bixisana si deg degaan ugu yeeraynaa tallaabo sharcian ka qaadaynaa laakiin gabdhaha xildhibaanada baarlamaanka ku jira waxaan raaligelin buuxda ka bixinaynaa inaysan mar labaad soo laabanaynin arrintan marka inaad nala qaadatiin aan raaligelintaas ay mar kale soo laaban doonin gudoomiye kuxigeenka labaad ee golaha shacbiga cabdulahi cumar abshiro uusu gudoominayay shirka golaha shacabka ayuu ahaa oo markaa ka hadlayay cabasho ay gudbiyeen xildhibaanada sababaha uu baaqday kulankii hore ee golaha shacbiga uu ku tilmaamay inay tahay sababo amni markana hay-adda ama u qaabilsan uur goboleedka igaad arrimaha saadaasha cimiladu waxay mar kale ka digeysaa in abaaro ku dhufan karaan gobolka geeska afrika dalal ay ku jirto soomaaliya marka la eego sida ay u baaqdeen xili roobaadyadii oo ilaa afar ilaa shan jeer markaa usixiga oo sano aysan ilaa haatan la helin roobkii loo baahnaa dalkuna ama gobolka geeska afrikan uu la daala dhacayo abaaro baahsan deeqo maxamed maxamuud ayaa warbixintan inooga diyaarisa sida ay sheegtay xarun cilmi baaris oo ku shaqo leh isbeddelka cimilada ayaa abaaraha hadda ka daran sidii ay ahayd labadii kun iyo koow iyo tobankii ay ku dhinteen boqolaal kun oo qof xarunta saadaasha cimilada ee igada ayaa dhowaan sheegtay in la filayo roobab ka hooseeya kuwa caadiga ah inta lagu guda jiro xili roobaadka saddexda bilood ee soo socda qaybo ka mid ah soomaaliya itoobiya kenya iyo uganda oo ay si weyn u saameeyeen abaarihii dhowaan dhacay tani waxa ay noqon kartaa xili roobaadkii lixaad oo baaqanaya ayaa lagu yiri bayaanka xaalad ka qalafsan sidii hore oo aan caadi ahayn ayaa kusoo korodhay bariga tanzania ruwanda iyo galbeedka koonfurta suudaan ayay xaruntu sii raacisay inkastoo aan la gaarin xaaladda heerkii macluusha xoghayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa sheegay sideed saddex milyan oo qof in ka badan kalabar dadweynaha soomaaliya ay u baahnaan doonaan gargaar bini aadannimo sanadkan madaxa igada ayaa ku booriyey dowladda iyo ka howlgalayaasha inay wax ka qabtaan arrintan inta ay goorigoor tahay abaartan ayaa ah tii ugu darneed ee abid soo marta soomaaliya taasoo soctay ku dhowaad saddex sano waxaana u dhintay dad gaaraya tobanaan kun oo qof bishii lasoo dhaafay iskuduwaha soomaaliya u qaabilsan qaramada midoobay ayaa ka digay dhimashada xaddidhaafka ah dadka dhab ahaantii waxa ay ka badan doontaa macaloosha dalka looga dhawaaqay labadii kun iyo koow tobankii markaasoo in ka badan laba boqol iyo lixdan kun oo qof ay u dhinteen gaajo ilaa iyo hal dhibic saddex milyan oo qof siddeetan boqolkiiba caruur iyo haween ay yihiin oo ku barakacay gudaha soomaaliya abaarta ka jirtay geeska afrika kadib shan xilli roobaada oo liita waa kan cabdiqani xuseen jaamac oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo wax ka bartay cilmiga deegaanka iyo isbeddelka cimilada abaartan iyo sida looga gaashaaman karo haddii aan maaragtay xoogaa ka taataabto inkastoona halkaan kusoo koobi karin waxaa laga wado maarata tahay abaar sidaan wada ognahay waxaa la yidhaahdo abaar hortay waa biyola-aan biyola-aantaas oo noqon karto labadaas noocba aan ku imaan karto labadaas nooc de waxa mid waa in meteorological meteorological baa la yidhahdaa oo maaragtay biyihii cirka ka imaan jiray oo alla ka keeni jiray subxana watacaala in laga waayo roobkii resertationka loo yaqaano tan labaad oo ah in agricultural ahaan biyihii carrada ku jiray oo monstorka ahaa ama soil monstorkii oo kale inuu yaraado intaas markay dhacdo oo labadaas qaab ay sababaan abaarta kabacdi waxaa ka dhalan karo ama imbakt wax layidhaha ka dhalan saddex nuuc ayaa imaan karo mid waa sooshiyaal ahaan oo bulshadii ayay saameynaysaa bulshadii qaabkay u saameynaysaa dadkii waxay macaluul baa ku dhacayso macaluusha dee markiiba dadkii ku dhacdo waxay u saameynaysaa dadki inay haajiraan oo meesha ay deganaayaan oo kale ka haajiraan iyagoo markaas nolol raadinayo in cudurro meesha ka dhashaan oo kale waxay kale u saameynaysaa qaab la yirahdo economic ahaan oo dhaqaale ahaan inay u saameyso dhaqaalihi marka waxaa soo hosgelaya in dadkii xoolihii haystay xoolodhaqatadahay oo kale xoolihii ka baaba-aan dadkii beeraleydahay oo dalagga crop productionka soo saari jiray crop productionkoodii inay waayaan ama uu yaraado waxay soo saari jireen waxaa kale samayn kartaa qaab oo environmental ahaan environmental ahaan de waxay noqon kartaa in maaragtay biyihii webiga oo kale dhirtii oo kale inay qalasho dhirtii markii qalashana meeshii ay meel dhisarti ama saxaaro ah ama degaan ah isku bedasho intaas markay tahay oo ay dhacdo maxaa xal ah oo marka meeshaas lagu xalin karaa abaartaas lagu xalin karaa dunida hormartay dee waxay sameeyaan kahortag waxa la yidhaahdo abaartu meel kasta ka dhacdaa an area waa ka dhacdaa abaartu balse waa la kala daran yahay dadka production ee eh, waa kahortaga sameeyaan waxay sameeyaan reduction macnaha waxyaala badan oo mitigation wax laydhaha sameeyaan measures ay isticmaalaan so marka waxay sameynayaan dadkaas sida looga hortagi karo waxaa waaye dadkaas sameeyaan in macnaha dadkii cunto loo kaydiyo inta abaarta ay dhaceen kahorba cuntadii la kaydiyo in la sameeyo maaragtay la sameeyo biyihii oo kale in la kaydsado webigii oo kale biyihii webigaha in la ilaashado oo kale ama la sameeyo waxyaalo badan oo wata xaafasna la yidhahda biyihii lagu soo kurto biyihi roobka xilib markuu da kale laga faa'iidaysto marka anaga ka soomaali ahaan maxaan uga faadaysan karna waxaan uga faadaysan karnaa ugu waaweyn inaan daamis samaysano biyo xiran tira badan samaysano wabiga agtiisa biyo xiran ka samaysano inaan samayno maaragtay water harvesting meelo badan oo barkada sida camal oo kale biyihii lagu kaadsado cuntaday calafkii oo kale waxaa in la sameeyo dhan intaas dhan waxaa lagu difaaci karaa ama lagu hortagi karaa abaarta abaartu ma waa future waxaa jiri karta abaartu maaha wax maarata la cirib tiri karo oo irrigation lagu samey karo irrigation wa layidhahda irrigation wax loo yaqaano lagu samey karo maaha laakiinse waa wax adiga oo waxaad imaan karo future mid ah soo marka waxaan samey karnaa anaga intaas waxyaalaha ugu yaroo mitigationka samey karna waa in laga hortago intaysan dhicin waxaan oo macnaha lala qabsado abaartaas ama laga gaashaanto intaysa imaan oo kale biyihii roobka soo degaya kale in laska doogto waxaasoo dhan waxay qayb qaadanayaan si abaarta saameynteeda u yaraa lahayd dagaalka yukrein ayaa saameeyey wax ka qabashada bini'aadanimo midnimo iyadoo deeqbixiyaasha yurub ay u weeciyeen maalgelinta dhibaatada ka taagan ukrein abaarahan daba dheeraaday iyo kuwa soo noqnoqday ee isbeddelka cimilada ah ayaa looga cabsi qabaa bulshada bariga afrika gaar ahaan geeska ay u horseedaan xaalad bini-aadannimo oo kusoo food yeelata mustaqbalka dhow way mahadsan tahay deeqo maxamed maxamuud ay ahayd oo nala socodsiinaysa warbixina ka diyaarisay xarunta urur igaad u qaabilsan saadaasha cimilada taasi oo markaa dignin ka muujisay in mar kale laga cabsi qabo inay baaqan karaan xili roobaadyadii la filayay in markaa ay galaan gobolka geeska afrika ama roobabkii ka dii lahaaba arrintaana ay walaaca kaga muujinaan in mar kale abaare bahsan ay ku dhufan karaan gobolka geeska africa barnaamijka kulankeena dhegeysanaysaan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan dhegeystayaal kahan ku noolow ulmadu ka dhigriye cawiya weli barnaamijka kulankiina dhegeysanaysan idaacadda kulmian ad kala socotaan dhegeystayaale magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool weli waxaa laga soo warinayaa in dagaallo xoogan ay marka ka soconayaan kuwa u dhexeeya ciidamada somalilan iyo sidoo kale maleeshiyaad deegaanka oo diidan maamulka dagaal xoogan ayaa lasoo wariyay inuu ka dhacay magaalada laascaanood iyadoo oo sarkaal u hadlay somalilan oo shir jilcad qabtayna uu sheegay in inta badan magaalada ay qabsadeen ciidamada somalilan halka maleeshiyaadka kale iyana ay sheeganayaan guulo iyo inay markaa la wareegeen xarumo muhiim ah oo ay horey ugu sugnaayeen ciidamada somalilan mana jirto cid dhexdhexaad ah oo ka madax bannaan sheegashada somalilan iyo maleeshiyaadka la dagaalamaya oo xaqiijin karaa dhacdada rasmiga ah iyo xaqiiqda ka jirta magaalada las laascaanood waxaase jirta in muddo saddex toddobaad ah marka dagaalo xoogan ay ka soconayaan magaalada ilaa haatan aysan jirin xal laga gaaray khilaafka u dhexeeya somalilan iyo dadka deegaanka oo diidan maamulka turkiga haddaan markaan eegnan waxaa lasoo warinayaa in turkiga mar kale uu ku dhuftay dhulgariir cabirkiisu yahay shan dhibic kaasi oo markaa laga dareemay magaalada anotalian loo yaqaano oo dhacda gobolka nigde sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan hay-adda maarinta musiibooyinka ee turkiga waxaana markaa dhulgariirkan lasoo wariyey ilaa haatan uusan wax khasaara geysan balse uu khalqal ku abuuray dadka degan gobolka uu ku dhuftay oo laga dareemay waxaana dhulgariirkan uu imaanayaa iyadoo markaa laba dhulgariir oo xoogan oo ay ku kala dalalka siiriya iyo turkiga ay markaa ku dhinteen konton kun oo ruux waxaa dhulgariirka la sheegay in laga maqlay magaalooyin laga dareemay ruuxankiisa sidoo kalena khalqal badan dadku ay ka dareemeen dadka degan goobaha uu dhulgariirkani ku dhuftay iyo xaafadaha kaleba madaxweyne ku-xigeenka wadanka turkiga fu-aad oktey ayaa sheegay in markaa ay gaareen goobaha dhulgariirku uu markaa ku dhuftay kooxaha gurmadka deg dega ee samatabixiyaasha si ay soo qiimeeyaan khasaaraha ka dhashay ma jira ilaahay haatan jawaab khaldan oo aynu helnay iyo dhibaato waxaynu alla ka baryaynaa inuu badbaadiyo dalkayaga iyo dadkeenna iyo qarankeena waxaanu ka rajeyneynaa inuu naga badbaadiyo dhammaan musiibooyinka ayuu bartiisa twitterkaas kusoo qoray fu-aad ogtey oo ah madaxweyne ku-xigeenka dalka turkiga waxaa markaa dhulgariirka goobta uu ka dhacay ay markaa saddex boqol konton kilomitr dhanka galbeed kaga beegan tahay xadka dalalka syriya iyo turkiga oo markaa u dhow gobolkii ku dhuftay dhulgariirka kaasi oo markaa sababay dhimashada afar iyo afartan kun oo ruux oo turki ah waxaana markaa dhulgariirkaasi uu saameyn ku yeeshay koob iyo toban gobol oo dalka turkiga ku yaal halka eh, syriyan ay ku dhinteen shan ruux waana mid ka mid a ah dhulgarrida ugu khasaaraha badnaa ee sanadahan ama muddooyinkii lasoo dhaafay baa ku dhuftay qeybo kamid a ah dalalka turkiga iyo syriya eh, sidoo kalena waxaa jiray cabsiyo kale oo la qabay oo muujinaya in marka mar waliba ay soo baxayiin digniino muujinaya in laga cabsi qabo in markaa dhulgariir uu ku dhufan karo qeybo kale oo kamid a ah gobolada wadanka turkiga waxaa sidoo kale lasoo wariyey khasaaraha in boqol saddex toddobaatan kun oo dhismo ay ku burbureen sidoo kale laba milyan oo ruuxna marka ay noqdeen guri la-aan kadib markii ay guryahoodii ay burbureen siday muujinayso xog markaa ay muujiyeen ayna markaa aruuriyeen xubnaha hay-adaha gurmadka ee ka shaqeynayay samatabixinta dadkii ay saameeyeen dhulgariirkii ku dhiftay wadanka turkiga laba kun oo ruux ayaa waxay ka shaqeynayeen samata bixinta iyo badbaadada dadka ay saameeyeen dhulgariirkan intooda badanna waxay ahaayeen dad mutadawiciinah oo markaa u shaqeynayay sidii u badbaadin lahayn dadka koob gobol oo kamid ah dalka turkiga ayuu saameyn xoogle ku yeeshay dhulgariirkaasi waxaana weli jirta cabsi la muujinayo oo ah in laga yaabo in goobo kale oo marka dalka turkiga kamid ah ama gobollo kaleba laga cabsi qabo in dhulgariir uu ku dhufan karo iyadoo walaac cunu isoo tarayo waxaana markaa jirta marka la eego caqabadaha taagan oo ay ka mid yihiin dadka malaayiinta ay weli u baahan yihiin gargaar baniaadanimo oo deg deg ah eh, dhinaca kalena midooda afrika waxay markaa cambaareeyeen tunisia qaabka ay kaga hadashay dadka muhaajiriinta ah oo markaa lagu sheegay inay ahayd arin abuuri karta nacayb bulsho xubnaha midooda afrika ayaa waxay sheegeen inay markaa aada uga xun yihiin sida markaa ay uga hadleen xubnaha tunisiyaanku oo markaa hoggaankoodu madaxweyne kees saciid uu markaasi uga hadlay si markaa abuuri karto sida la sheegay jinsi faquuq iyo sidoo kale nacayb ka dhex abuuri karta xubnaha bulshada ee markaa ku nool dalalka afrika master saciid ayaa waxa uu amray markaa in lasoo saaro dukumentiyada ama qoraalada ay ku qoran yihiin dadka muhaajiriinta ah ee markaa soo gala tunisiya iyo dadka kale ee markaaba ka safraa arrimo ku aadan oo ka hadlay hay-adaha kale ee arrimaha ka shaqeeya baniaadanimada iyo kuwa u dooda xuqulisaanka ayaa arrintaa ku tilmaamay inay tahay faquuq lagu sameynayo dadka qaar ee madowga ee afrikaanka oo markaa iyagu qaarkood lagu faquuqay sida la sheegay dukumiintiyada iyo qoraalada sida loo baarayo qoraal ay soo saareen midooda afrika xubnaha guddiga fulintu waxaay ugu yeereen tunisiya inay markaa ka fogaato wax weliba oo sababi kara jinsi faquuq iyo in ummadda la kala fogeeyo laiskuna diro bulshada afrika oo markaa loo kala saaro caddan iyo madow madaxa midooda afrika musa faki maxamed ayaa waxaa lagu yiri waxa uu si adag u cambaareynaya qoraalkii ay sii daayeen xubnaha tunisiyaanku oo lagu markaa bartilmaameysanayay dadka afrikaanka ah ee madowga ah taasi waxay kasoo horjeedaa mabaadiida aasaasiga marnaba ma yeeli doono faquuq ayaa lagu yeeray qoraal ka soo baxay madaxa midooda afrika muuse faki mahamed tunisia ayaa u muuqata markaa in ay markaa ku faquuqday qoraal ay soo saareen dadka madowga ah ee markaa muhaajiriinta ah arrintan waxaa sida muuqata ka biyo diidayba midooda afrika oo ku tilmaamay arrin kala fogeynaysa bulshada afrika barnaamijka kulankeena dhegeysanaysaan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan dhegeystayaal kulmiye news fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee k n n kulmiye news network adduunbaad isogaatood hurdadii ka kacdaaye hurdadii ka kacdaay hawshaanaad tirsanaysi dhankaygay ku horayse dhankaygay ku horrayse ama hagaage maku keenay hortayda sidebaad tahay haatan sidebaad tahay halka ay isdhigtaaba nin hashii ku qalaaye nin hashii ku qalaa abaal aad higsaleeday kuma aan haya maante kuma aan haya maante nabsi kaama hagaage ma ku keenay hortayda ma ku keenay hortayda ma ku keenay hortayda ma ku keenay hortayda halbowlaanimad goysay kuma jiido hadhmeele kuma jiido hadhmeele halkaad waa i xafafteedii xusuusne xafafteedii xusuusne hagaage ma ku keene hortayda ma ku keene hortayda ma ku keene hortayda ma ku keene hortayda nabsi kaama hagaagee maku keenay horteeda iyo eree kale ayaa kamid a ah heystan ay ku luuqeynayaan fanaaniinta maxamed nuur greeg iyo aamine feer xuseen ereeda waxaa laga hayaa iyo laxanka maxamed cali nahaari oo aan heysii soo baxay kii waxaa ayd dhextaalka barnaamijka kulanka ka yeeneen n heese kale ayaa noo soo socdaa balse markaan waxaad kusoo dhawaataan xubintii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaar mahadsaned cabdicasiis waa maalin sabdi ah taariikhduna waa shan iyo labaatanka bisha februaayo sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta konton iyo lixaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan saddex boqol iyo sagaal cisho haddii dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labada kun koox bastoolada ku hubaysnaa ayaa magaalada muqdisho waxa ay ku dileen allaha u naxariista jenaraal cabdi kaahiye oo loo yaqaanay harag shabeel oo ka tirsanaa ciidanka booliska soomaaliyeed gaar ahaan kooxda baambeyda maanta oo kalena sanadkii labada kun al-shabaab ayaa qabsaday degmada xudur ee gobolka bakool kadib markii ay isaga baxeen ciidankii dowladda iyo kuwa itoobiya maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun toddoba boqol siddeetan golihii wasiirada ee dalka mareykanka ayaa markii ugu horeysay waxa ay yeesheen kulankoodii ugu horeeyey waxaana hogaaminayay madaxweynihii ugu horeeyey ee dalka mareykanka george washington maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol labaatan iyo sofiyeetka iyo dalka jabaan ayaa wada yeeshay xiriir diblomaasiyadeed maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol jarmalka adlof hitler ayaa qaatay dhalashada jarmalka hitler ayaa ahaa muhaajir asal ahaan ka soo jeeday austariya maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol xilligaasi ee turkiga ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah jarmalka xilligaasi waxaa socday dagaalkii labaad ee adduunka maanta oo kale sannadii kun sagaal boqol afartii feeryaankii muslimka ahaa ee lagu magacaabi jiray maxamed cali kalaay ayaa guushiisii ugu horeysay ka gaaray tartanka feerka culus ugu dambayntiina maanta oo kale sannadii kun sagaal boqol labadii dowladdii xilligaasi ee jarmalka ayaa lacag madax furasho ahayd oo gaaraysay shan milyan oo doolar waxa ay siisay koox qafaashay diyaarad ee jarmalka lahayd guud ahaana waayaga intaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka barnaamijka kulanka k n n way mahadsan tahay luul maxamuud aadan oo xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay oo ka ahayd barnaamijka kulanka k n n markana midooda yurub waxa meel mariyeen markaa in cunaqabateen horle la saaro xukuumadda ruushka oo sanaday ay kasoo wareegatay markii ay duulaan military ku galeen gudaha wadanka ukrain cunaqabateynta la saari doono xukuumadda ruushiya oo ay meel mariyeen xubnaha midooda yurub waxaa kamid ah cunaqabateyn dheeraad oo la xirta dhinaca socdaalka ganacsiga iyo sidoo kale arrimo badan oo ku aadan marka la eego ee horumarada dhanka dhaqaalaha ee ruushka u tiigsan lahaa ay caqabad ku noqon doonto marka la eego cunaqabateynta la filayo ee dheeraadka inay saaraan xubnaha midooda yurub oo ay meel mariyeen waxay sheegeen midooda yurub in markaa looga gol leeyahay arrintan ruushka lagu cadaadiyo in uu weli markaa ka joogsado sii wadida dagaalka ukrain uu ka wado oo marka ay sanad kasoo wareegatay markii ugu horeysay afarlaatankii bishii februari sanadii ay cutubyo ka tirsan ciidamada ruushku ay xoog u galeen gudaha wadanka ukrain sidoo kale waxaa ku jirta xayiraadaha la saari doona arrimo badan oo ay ku aadan in markaa ruushku uu sameyn karo isu socod dhaqaale si gaara ganacsiga xorta ah iyo in markaa dalalka qaar ula lahaan jiray iskaashiga dhanka dhaqaalaha qaarkood lagu cadaadin doona inay ka baxaan heshiisya ganacsi iyo markaa iskaashi dhinaca amniga iyo dhaqaalaha ay horey ugula jireen si wadajira xubnaha midooda yurub waxa ay meel mariyeen in markaa la kordhiyo cunaqabateynta la saarayo xukuumadda ruushka si yukrain ay ugu guuleysato dagaalka ayuu qoraal ku yiri madaxweynaha waddanka sweden oo bartiisa twitterka qoraal soo dhigay midooda yurub waxay mar waliba garab taagan yihiin midnimada dadka reer yukrain iyo dalkooda waxaynu siinaa taageerada aynu siineyna yukrain mar waliba intii ay nagu qaadato iyo waqti walibaba ayuu hadalkiisa sii raaciyay waxay markaa kamid tahay sidoo kale naqabteyntan waxaa ku jira ayaa leeyahay in xubno markaa saraakiile iyo siyaasiyiin iyo ganacsato raashiyaana lagu dari doono wax loo yaqaano black listiga oo shakhsiyaadkaasi loo diidi doono in markaa ay wadaan inay markaa tagaan dalalka reer yurub ama qaar kamida ah dalalka reer galbeedka ay sameyn karaan fursado dhaqaale iyo ganacsiyo xora arintana ah. arintaana waxaa markaa la sheegay inay u muuqato inay caqabad ku noqon doonto xubnahan markaa cunaqabateynta la saaray sidoo kale waxaa ku jira laleeyahay eh, xubno iraaniyiin ah oo iyana markaa cunaqabateynta la saari doona sidoo kale iiraan laftirkeeda ayaa lasoo rogi doonaa cunaqabateyn dheeraada ah oo dhanka dhaqaalaha iyadoo lagu eedeeyay in diyaaradaheeda nuuca kamika ah asia loo yaqaanay dronisku ay ka qayb qaateen dagaalada ukrein iyo ruushka markana dhegeystayaal ad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan wareer murmaayow dombad weyn sabaynaysa oo daakhilku hallaabay oo ay dabayshiya wataan daafadii hirarku oo uu dadkeedii isdilayn laysna diriiraayo oo naaquudaheedii dawaqay ama dayow qaaday qaarna uu daloolinayabaan daaya ku hayaay dantoodaan ku waanshayay haddii la iigu diidaayo maxaan gabayga uga daalayaa maan dibnaha haysto marka doontu degayso dadka saaran dusheeda naxdi way isla darsane waaqlo waxaa kaloo la yidhi ummad yahay ummad yahay dagaalkiyo doqonnimadu waa laba aan isdiidi karino weligood isdoona warcabdulla waxaa kaloo la yidhi dawo malaha ruuxii wadku soo dul joogsado dembi malaha ruuxii ilaahay ka daaye dantu cibba malahe dadkumbaysku nacaye war kalamaanay waxaa kaloo la yidhi waxba yaan dagaal iyo danuub loo durbaan tumine damac male walaalkii ninkii dooxa oo dila e maduxdhaamo kii dayriyee diida gacalkiiye dabka ka dhiga dagaal kuma dhashaan wiilal dooruhuy waranu waxaan dhihi lahaa dhiigladaadiya hadantu kuma jirte walaalaha istiilayow isdaayaadan idhi warwalii kale leeray isdaaya isdaaya isdaaya isdaaya walaalayaal war kalamaanay war ma haysiine baarlamaankii waxaa la yidhi baarlamaankii ma la kala diray war meeshaa ka timid qaba ka dhacday ma firimbi baa la yeedhiyey war ma guddoomiye sacdiyaa hadashay miyay tidhi hayaay war ma cabdi xaashibaa yaabay doortay war mafaad baa kursigii mar labaad loo doortoo soo dhex fariistay marka hore yaa soo doortay war ma mooshinay keeneen war beryaa'un jaabka faarugayn hagaan leeyin war kalamaanay waxba laydinma sheegi karee baarlamaankii golihii shacabka hadda waa baarlamaankii golihii shacabka war cabdikuusow maxaad la neefneefsanaysaa ma kuraasay isku tumeen baarlamaanku war lanka waryaygu wiinya waan walnuim sheegahayo sheegaada midoowilkuhay ubiyey abbawtan oo kale war ma dagaalka laascanood bay mooshin ka keeneen aaga habaan kugu ogaaye maxaa badaha ku geliyey aaga oo haddamaanan nawdaada kugu hayst war idinkaaba baarlamaan duul aan la garanayne eh. baarlamaankii eh. hadda waa golihii shacabka eh. see u sheegaahe aryaa waxaa naga sheeg hana wareerinina ma wada wadahaa ku go'ay war wanaagada garsata ka garsadaana maykayga taaran war horta cabdikuusow waa xiiqsan tahay bal biyocabow isdeji war caraysow adigaa falane ninka cabsi haysa war aan la sheegi karin ninku hadduu helay yaa ku qasbaya maa iska daayo araamaka isku soo riixa war aadan kuyoomi karin dhibkeedaay leedahaye baarlamaankii hadda matalayaashii qaranka golihii shacabka dastuuriga ahay baarlamaankii ummadda haddana ma kugu qalloocatay warta tooma dhoolanka warkaa kufukdo war jinniga kugu kabaalaha kaa kabaalo war malaha saar baa haye maad laga tumo warbiya salal soo diyaarihe arma ii sugtiino aan warkaan idhaahdee baarlamaankii eh, waxaa la yidhi abshir ma fahmin warwarsan allaha ka keena laga wadaaye sug allaha kala keeno inba waa fududaanaye baarlamaankii birima idiin sheegaa waayahe war cabdikuusow noo qabatee noo sheeg waxa maanta hore aad la marmarganayso now gawri waar waa yaaba anigueeninku muxuu qarinaya war adiga laftaadu ha gowgaweynina orodoo meeshaad ka timid aad war waa idiin sheegayaahe baarlamaankii khawaafaa taabtay kale shakina waa soo dhex galay warkaan idin dhammaystira horta dhinacyada naga fiiriya war mar horaa salaama naqsaneeya warka wadniyo waa idiin soo wadaahe warka waxaa la yidhi baarlamaankii ama kii xildhibaanada xaroonaayeen si ay kulanka uga qayb galaan qiiq iyo wiiqa yeerti waana diideen in la baaro waxa qaylinaa inay suuma ka yihiin inay wax kala jiraan war shaki amniya jiraa la yidhi yaahu hadda alle shaki amni dhacay war shakigaanu kii hore waa ka weyn yahay xildhibaan baarlamaanka ku dhex fogto laga baqay kadibna waxaa la yidhi la yidhi si amniga loo ilaaliyo xildhibaanada ha la baaro isla markiina waxaa ka dhacday xasaanadaan leeyahayoo liima soo dhowaan karo xitaa qaar carya ay baari kara yidhi waa la sheegay waryadoo la baqaayo baaritaanka qof diiday fii shay aryaadaha maanta la joogo amba xildhibaan ha naqdo amba wasiir ha naqdo amba safiir ha naqdee qof baaritaan diidaa haddaad aragto hee isku aaminina mahaaga ha ii soo dhaafin leh war xaqiiqadu waxay tahay Ah. dhilqaha cid ka marani inaanay jirin xataa baarlamaanka warada kahor xildhibaan shariif mustafa wuxuu yidhi ah. shabaab meel fog ma jira baarlamaanka inay kamid mid yihiin oo dhex fadhiyaan homuu cararo <laughs> ah. gaalun viji ay walanka dhimanyiinga dheegi jari xildhibaan goodax barana hadda kahor waa kii yidhi kaasaa ka mida xildhibaanada shabaabka inta farta fiiqay war anigu markaan arkay xildhibaanno ka qaylinaya degmooyin al-shabaab haysta la cuna qabateeye haddaan laga qaadinna mooshin baan keenaynaa waxaan isiri baroorta orgiga ka weyn war waxaa jira degmooyin shan iyo toban sana shabaab u goodoomay cunaqabatayn saaray welina xildhibaan ka hadlaya ma arkin toddobaadna kuwa dawladda go'doomisay qayadhaan baa ka bilaabasay ee sidee wax u jiraan boowe macawislaydii meeday waruu markaa arkay xildhibaan macawisley eedaynaya ayaan quustay allah ayaan badnaan lahaayeenaa kuwani kol dadka ay dhaafaan war hadda ka hor waa kii xildhibaan saalax badbaada isqarxiyeye baarlamaankuma in la baaray dembi u arkaan mase ishubaan ayagu horta war haddaan la isindhatiraynin waxaa la wadoogayaa shantii sane ee la soo dhaafay shabaab inay ka shaqaynaayeen sidii ay matalaad ugu dhex yeelan lahaayeen baarlamaanka aryaadhaha samiga sheekh cabdullana waxa uu yidhi ah. how dad caqligoodu doorsamo ah. deb laguu soo xiireesdiila ah. dad caqligoodu doorsamo deb laguu soo xiireesdiila war kalamaanay war mahaysiina qaranka somalilan waxay sheegeen in ciidanka qaranka somalilan ay isdifaacayaan sababtoo ah qaranka somalilan waxa soo weeraray bay dhaheen nabaddiid qarandiidah dee ciidanka qarankuna way isdifaaceen qaranku awood buu leeyahay inuu isdifaaco qaranka somalilanna ma aqbalayo qarannimadiisa in lagu xadgudbo warwaaqlow qaranqaran badanidaama ku qafiiftay waar dee qaranku waa isdifaacayaa baa lagu yidhi war kalemaanay ninkaani war ma haye maanta dagaal culus baa ka dhacay laascaanoog waxaana la weeraray baa la yidhi guutada toddobaad uu taliyo u ahaa jenaraal mahad cambaashe wararka qaarna waxay sheegayaan in jenaraalka laga daadsaday marka calaa kulli xaal waxay u muuqataa balaayadu inay sii ballaadhanayso laakiina waxaa loo yidhi ah. gafuur la qabtay leedahay daba la qabta ma laha war kalemaanay war ma haysiina kursiga calool xanuunka ee ah. qob siddeetan iyo lix ah. baladweyne waa tii laga soo xambaarsho waad ogeydeen doorashadiisiina maantaa la qabtay maa joylaa ka adeegtay hayahee ojoyle ooyow oriyow ojay dhiibaday maa ka dhacday warwarka iga dhexgelinine waxaa ku tartamaa layidhi kursiga cabdirasaaq bukhaari axmed iyo dictor maxamed sheekh axmed maxamed war fahad iyo cabdinuur ma iska cafiyeen war musharaxiintii wiilka iyo waalidka ahaba waa hareen hayay waar ma rooblaa ka taliyey war muuse geelle ma joogay aaga wargo'yin ragga in laysugu taga ma ahayn aryaa dhagax buur iyo jigjiga ah, kursi haddaadan ka sii karin shib nagadheh war kalamaanay warka waa dhabjistaan sidaad waalan tihiin waxaan maqli jiray saxan saxan ku gud saaan saxan ku gud doorasho laba nin isu soo taagtay mid uu yidhaahdo marka horeba waa tanaasul haddaad arki jirteen tiiyaa dhacday sagaashan iyo siddeed ergey oo la sheegay in laysu keenana cod gacantaaga oon qofna ka harin waxay ugu codeeyeen doctor maxamed shiikh axmed maxamed xantuna waxay sheegaysaa inuu garabka faarax ahaa garabkii fahadna waa ogtihiinoo waa tii albaabada laga xirtay horta waxaan maqli jiray febaraayo iyo fudayde kursigan doorashadiisa mar kasta maxaa febaraayo loo qabtaa war dawladdii dhamaysay kursigaas ku mid ahay ya febraayo hayti war kursigan waxaa lagu xasuustaa roblow roblow marumba marumba layswada raaciye marumba marumba war kalamaanay war ma haysiine dagaalkii ruushku yukrain ku qaaday sannadaa ka soo wareegay tagay baa la yidhi ilaa haddana guulla taaba karo lama kala gaarin dadka wax falaqeeyaana waxay dhaheen dagaalku uma eka mid joogsa doona sababtoo ah reer galbeedku waxay rabaan inay ruushka yukrain ku jabiyaan madaxweynaha ruushkuna waxuu aaminsan yahaa la yidhi hadduu ku fashilmo dagaalkan inuu ku fashilmayo hoggaanka dalkiisa marka inuusan gadaal u noqonaa ka go'an warniyo adigaan dunida war ka hayne dagaalka shabaab dowladda soomaaliya ku qaaday siddeed bilood oo socdaa sanad ma gaarin dalka kala barna waa la xoreeyaa la yidhi weliba hay-adaha caalamiga ah waxay cilmibaaris ku sheegeen in argagixisada geeska afrika lasoo afjari doon haddii sidaan xaalada ku socto minay geeska afrika ka tagaan intay aadayaanay dhaheen war waaba loo afjarayaa baa lagu yidhi waayahay dhinacee loo afjarayaa war madaxda somalilan waxay leeyihiin laascaanood waxaa nugula diriraya waxaa ka mid a ah al-shabaab wah yooba arageena aryaa madayow adigaba muggi lagu soo tarxiilaayo wallee laguguma eeday wargooyin balaayada markii la ysku eedeeyo ayay dadka ku dhex dhuumataa fursad bayna u tahay marka waxaan ku talin lahaa dhinacna uma roona dhinac gaarana ma joogtee yaan laysku eedayna ha laga wada hawlgalaan dhiila aryaa bishaarow kuwa laysku eedayha xaad ka sheegay gobol dhanoo jubbaland ka tirsanay joogaan una hee nuuxsamaysid war cabdilow madaxweyne alsayid axmed madoobe hadda ka hor waxaan ku idhi baadi weeyaanta sawde ma looho birmado baladkeennii bu'aale managa basba war kalemaanay war ma haysaane argagixisadaiyo ciyaalweero magaaladu kalama roona xalow dambaysana waxay ciyaalweeradu dileen wiil yar oo labiyo toban jir ah habeen horena foolxumaday dhigeen waa tii lala yaabayo nin shiikhoo hadlaaya waataad maqlayseenoo waa kii yidhi anoo masaajid ka soo baxay bay qabteen ciyaal weeradu kadibna waxay igu xukumeen gabaray ayadana waddada ka soo qabteen inay weysada iiga jabiyaan aniguna waxaan ku idhi buu yidhi u bareeri maayo waxaan alla ii bannayn gabadhaasna waa gabadhaydoo kale ayadana ha ku xadgudbina anigana haygu xadgudbinnina kadibna ilaahay baa ciidan ii bixiyeyoo ah. askari baana arkay markaasuu xabad ku soo bilaabay sidaas baan aniya gabadhiiba ku badbaadnay ah. kuna kala badbaadnay aryaadhaha weeradan horta duul xumaa wuxuu sheegay qawaariijtu xataa inay kulug leedahay waa uga shakisannahay horena waa tii loo yidhi ah. qoonwaalbaa duulqaaloocaano qalad u meedsha waa qaaban qoonwalbaa duulqaaloocaano qalad u meedsha waa qaaban kalemaanay war ma haysiine saldhigyo shabaab ay ku lahaayeen hiiraan iyo shabeellada dhexe waa lagu tuntaa la yidhi waar sidaa doonta ugu galgalamiyaa ka dhacday galmudugna weli laguma kala bixina waxaa la yidhi ciidankii elatariya lagu soo tababaray oo lugaha ku sii jeeda waar meeshu foga maanaba gaadhayn war ciidanku waa lugaynayaanaa layidhi dhulkana jirraq badan ku yaala war macaljibisadii dardaraan maxaa loo dhahaaye yirigu tortu walsaawj igu yalagajeede war waxaa la yidhi hadduu macalin saxseexashiya jiif ka bixi waayo ama uu wareego arlada gelinba meel aado qalad ma ahan goorta ardadu inaa ciyaartaaye ilmahoyo codkood maqantaana waa sidoo kale xubintii kalamaan ayaad maqlayseen guud ahaan waan agintaa dhegeystayaal barnaamijkai kulanka keenaad kala socoteen warbaahinta kulmiya anigo cabdicaiis beenada barnamijka la socodsiinaya cabdirasaaq farsameynaya iyo gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegaya heesuu ku luuqeeyay fanaanka maxamed cabdi carab halku dhageeduna yahay ka ilaali murugada nabadgelyo jalabe daruur midab la saariyo ama kayn magoysho maanka iyo tigaadhii ishu milixsanaysaad sidaad mooda galabe daruur midab la saariyo ama kayn magoysho maanka iyo tigaadhii ishu milixsanaysaad iyo waxaad tahay tan mahadinaaye aragtida nafta nafta muxuu bogelisay mulaxdiyo nafta nafta muxuu bogelisay madal labadii mataane aroos loo masxaradiyo maxfal loo sameeye mahuraanku waa madal labadii mataane aroos loo masxaradiyo maxfal loo sameeye

kailaali murugada martii lama xumeeye magansaday naftaadii jacaylkeennii maare kailaali murugada ka ilaali murugada malaykow maraageedi gura geesi mayracaayo muuqeedu wacan yahay sida maahirgeelow hawdkii malaykow maraageedi geesi mayracaayo muuqeedu wacan yahay

qoysku ay ka da'ayaan oo mudaanaheediyo martidii timaadaba hadbaygir maqaari oo midig salaaxo oo mudaanaheediyo martidii adbaygar maqaardi loo midig salaaxo hadhuum laga milaano baahidu ka maqan tahay hadhuum laga milaano baahidu ka maqan tahay ayaan ayaan ayaan kugu mitaalay magansaday naftaadee jacaylkeenii maaree ka ilaali ka ilaali murugada ka ilaali ka ilaali murugada ayaan ayaan ayaan ayaan kugu mitaale magansaday naftaade jacaylkeennii maare ka ilaali ka ilaali murugada ka ilaali ka ilaali murugada